assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo afartanaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى باب في أهل التخلف بالعذر وقوله تعالى لا يستوي القاعدون الآية عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه أبو إسحاق السبيعي مgciisuna waa cمر بن عبد الله أنه سمع الله عنهma يقول في هذه الآية aayaddantada isagoo ka sheegayaan maqlay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah markaas markii hore sidaas usoo degteen kelimada hayr ulidarari iyadaynu ku jirin bay markii hore soo degtay saas aayaddan u soo degtay faamara rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama zaydan zayd buu amray nebigu alayh الsalaatu wasalaam zayd bnu haabit yani oo kaatib lwaxyiga ahaa fajaءa bikatifin laf garab buu keenay fakatabahaa waa qoray lafaha iyo qoryaha iyo dhagxanta iyo cawdi iyo waxaasa lagu qori jiray markii muxuu ahay zamkii nebiga aleyh salaatu wasalaam marka garab buu ku qoray laf garab buu ku qoray aayaddantada fashakaa ilayhi ibnu ummi maktuumin baraaratahu yani dhal-aantiisa ibnu ummi maktuum baa yimid markuu deed qoray aayaddaasoo markaasuu nebiga uga ashtakoodo yidhi muxuu ahay anigu waa indhala ahay oo markaa cudurkaas ay reeb mooyaan dagaalka kama hadheen fanazlad markaasay soo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidarar hayru ulidararkaas marka munaasabada khaaska ah ay ku soo degtay yani asxaabi alacdaar oo dhan bay kol kulligood u wada joogtaa ma kii muxuu ahay indhahala keliya ma aha <clears throat> baabu man xabasahu lmaradu can اlgazwi عن jابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في غزوة يعني غزوة تبوك bay ahayd غزوة dhexdiisaan kula jiray nebiga عaليه الصلاaةu وaسلاaم faqاala markaasuu yihi marka lasoo gadoomay oo dhexda lasoo socda bu wuxuu yidhi إna bالmadينةi رijaaلا madiina rag baa jooga maa sirtum masiiran meel aydaan soconin oo jid aydaan marin walaa qaطعtum waadiyan togna aydaan gooynin ilaa kaanuu macakum way idinla jiraan way idinla jiraan oo ajirkeeda way idin wadaadsadaan xabasahum اlmaradu riwaayadii mxuahay anas ibnu maalik sida uu wariyeyna wuxuu leeyahay ilaa sharakuukum fi اlajri ajirka idinla wadaagsanaya niman aan madiina kaga nimid yaa wax alla waxaad samaysaan oo dhan ba idinkula jiro ajirkiisa idinla wadaagsanaya iyagoo aan idin mala soconin oo guryahooda iska jooga xabasahum اlcudru riwaayada anas waa sida tanna waa xabasahum اlmarad marka cudur oo dhan marad iyo wuxuu noqdaba naafalnimo indhala-aan waxay noqotaba qof alla qofkii marka camal saalix oo wanaagsan oo niyeysan yahay oo naf u ahyo uu rabo inuu ka qayb galo wax isaga tabartiisa ka ka baxsani ay u diiday oo uga qayb geli waayo laakiin niyadii isagu haya ajarkeedii oo kaamila buu leeyahay xadiidkii marka man hama bxasanatin falam yacmalha xadiidkiina waa waa xusuusantiin kitaabu siyar baabun fi اlumaraaءi calى اljuyuuشhi wالsaraaya wاlwasiyati lahm bima ynbagii can buraydata radي allahu canhu qaal kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam إida amara amiira calى jeyشhin aw sariya markuu qof uga madax dhigo jeish ama maxaa koox yar oo jeishka ka mida uga madax dhigo awsaahu wuxuu u dardaarmi jiray fii khaasatihi isaga naftiisa gaarnimadeeda bitaqwa allahi caza wajalla isaga in ilaahay ka cabsado ilah taqwadiisa adkeeyo uu kula dardaarmi jiray waman macahu min almuslimiina khayran dadka muslimiintae la socdee madaxda uu yahayna khayr buu ugula dardaarmi jiray dadkaana muxu ahaa dhaqaaleeyo maxaa si wanaagsan u gal buu dhihi jiray uma qaala markaasu wuxuu dhihi jiray uqzuu bismi illaahi fii sabiili illah duula oo magaca ilaahay ku duula oo fii sabiili illahi ku duula qaatiluu man kafara biاllah la dagaalama dadka alle ka kufriy uqzuu falaa taqulluu waxa qayaamina ha qayaamina xoolaha haniimada aada u helaysaan waxba ha ka qaadanina ilaa la qaybiyo walaa taqdiruu ballan ha jabinina cadowgiina haddaad ballan la dhigataan ballinta kaga bixina walaa tumahiluu yani laa tushawihu lqatla dadka aad daynaysaan si xun ha u dilina si fiican wax u dila walaa taqtuluu waliidan ilmo yar ha dilina walaa mra'atan markasriwaaya kaleadayso ilmo yar iyo haweentoona ha dilina iyo weliba dadka naafada iyo dadka indhoolaha iyo dadka da'da weyn iyo dadkiiba aan dagaalamaynin oo dhan lama dilaayo wixii aan dagaalamaynin oo dhan lama dilaayo uh, waidaa laqiita caduwaka min almushrikiin haddaad la kulanto cadowgaaga mushrikiinta fadcuuhum ilaa halaati khisaalin saddex arrimood ugu yeer aw khilaalin buu yidhi khisaal buu yidhi ama khilaal waana isla macno saddex arrimood ugu yeer fahayatuhunna maa ajaabuuka midoodii ay kaa aqbalaanba faqbal minhum ka yeedh saddex arrimood oo kala tartiibsan ugu yeedho horta hore mid ugu yeedh hadday ka aqbalaan ka ajiibaan ka aqbal hadday diidaan ta kale ku xijisi hadday diidaan sida midoodii ay ka aqbalaanba aduuna ka aqbalo dagaalka ka jooji wa kufa canhum yani imtanic can qitaalihim dagaalkooda ka reebtoona dagaalka ka daa maxay ahayd marka saddexdii uma adcuhum yani udcuhum saddexdii buu tafsiilinaya udcuhum ugu yeedh ilى اlislaam islaamnimo ugu yeedh marka ugu horaysa fain ajaabuuka faqbal minhum wakufa canhum uma adcuhum ilى الtaxawul min diyaarihim ilى daari اlmuhaajiriin waxaad ugu yeedhaa marka hadday soo islaamaan inay tanu taasun bay la socotaa mid gaara iyadu maaha inay muxuu ahaaye inay guryahooda eh, ka yimaadaan degmooyinkooda ka yimaadaan ay usoo guuraan daar muhaajiriin yani madiina madiina inay soo degaan oo muhaajiriinta muslimiinta ka mid noqdaan ugu eh, ya waأkbirhum أnahum in facaluu daka dalika sidaa hadday yeelaan falahum ma lilmuhaajiriina waعalayhim ma calى اlmuhaajiriin muhaajiriintu waxay leeyihiin oo ajri iyo nafciba ah nafciga fay iyo ay ku leeyihiin iyo iyo ajrika aakhraba iyaguna waa leeyihiin wacalayhim maa cala almuhaajiriin muhaajiriinta wax dushooda ah, oo mas-uuliyaad ana way leeyihiinoo muhaajiriin bay noqonayaan ayb wa in abow fain abow hadday diidaan an yataxawaluu minha guryahooda inay dhulkooda inay kasoo guuraan hadday diidaanna faakbirhum annahum yakunuuna ka acraabi lmuslimiin muslimiinta reer oo kale inay ahaanayaan yajri calayhim xukmu allah alladii yajri cala almu'miniin xuunka ilaahay ee ku soconaya muminiinta o dhan ku soconaya inuu ku dabaqmaayo iyagana walaa yakunu lahum min alhaniimati wاlfay shay ila an yujaahiduu maa almuslimiin fay iyo hanimada inayna kolkaa ayna waxba kulahayn ilaa inay dagaalamaan mooyaane waxay dagaalamaanay dagaalkiisa ka qayb galaan waxbay kuleeyihiin leeyihiin laakiin fay kale iyo muxuu ahay khumuska la qaybinayo ee muslimiinta loo qaybinayo ee hanimada ah waxba kumale kol haday reebaadyanimada doortaan fain hum abow hadday diidaan hadday islaamnimadii diidaan fasalhum ljizya jizya weydii inay jizyada aqbalaan weydii jizyaduna marka waxaa weeyaan inay aqbalaan inay xukunka muslimiinta ku hoos jiraan oo ru'uustooda qadar mucayana aan badnayn qadar mucayan oo dariibo ah laga qaado taasaa jizya la yidhaahaa qadarkaas laga qaaday baa jizya la yidhaahaa fainhum ajaabuuka hadday eh, ka aqbalaan faaqbal minhum wakufa canhum wain hum abow hadday diidaan middaana fastacin billaahi waqaatilhum alla kaasho oo la dagaalan waidaa xaasarta ahla xisnin haddaad qalcad dadkeed aada xisaarto faaraaduu ay doonaan an tajcala lahum dimata allahi wa dimata rasuulihi sala allahu alayhi wasalam falaa tajcal lahum dimat allahi walaa dimata rasuulihi sala allahu aleyh wasalam haddaad dad intaad muxuu ahay xisaar ku qabato qalcad ku jira ay yidhaahaan waa isdhiibaynaayo marka waa waxaadna waxaadna siinaysaan ballantii ilaah iyo ballantii rasuulkiina baad noo qaadaysaan muxuu ah inaydaan waxaan idinka qabsana markay aad noo yeelaysaan markaas oo aydaan nalaynaynin masalan iyo dimadii ilahay iyo dimadii rasuulkiinana si ay idin yahaan ha siinin sidaa walaakin ijcal lahum dimataka wa dimata asxaabik cahdigaaga iyo cahdiga asxaabtaada u yeel ayb oo ballan adigu waxaad ku heshiisaan ha noqdo wax muxuu ahay mas-uuliya adigu aad qaadayso iyo asxaabtaada aad qaadayso fainakum laa taxduruun fainakum in tukfiruu an tukfiruu inaad jabisaan dimamakum dimooyinkooda ina aad jebisaan wadimama asxaabikum ahwanu min an tukfiruu dimat allahi wa dimata rasuulihi sala allahu alayh wasalam waxaa suurowda inaad dimadii aada u qaadeen cahdiga aada siiseen inaad jebisaan baa yaa iska dhici karta marka idinkoo cahdigiina jebiya ayaa ka fudud idinkoo cahdi alle iyo cahdi rasuul jebiya oo cahdigaasi waa cahdigii ilaah iyo rasuulkiisa hadhihina waa cahdigii maxaaha dimada iyada iyo aan ku qaadnay dhaha wa idaa xaasarta ahla xisnin faaraaduu an tunzilahum calى xukmi اllah falaa tunzilhum calى xukmi اllah haddaad dad qalcad ku jira aada xisaarto oo ay doonaan inay isdhiibaan oo xukunka ilaahay in lagu dureeriyo wuxuu ilaahay ku xukumo lagu socodsiiyo ay sidaas marka inay isku dhiibaan ay doonaan haka yeelintaa haka yeelin xukunka walaakin anzilhum calaa xukmika adiga xukunkaaga anigu waxaan idin garto sidaan adgu mxuahaan garto mxuaha inaan idinku maamulayo isku dhiiba ku fa innaka laa tadri ma garanaysid atusiibu xukma allahi fiihim am laa xukmkii ilaahay uu dadkaa ku xukumay inaad waafaqaysid in kale ma garanayside xukunkaada ka kusoo degeen waxaan idinku xukmiyo baan muxuu ahay eh, inuu idinku socodsiin karo isku dhiibo dheh qaala cabduraxmaan yani ibn mahdi cabdiraxmaan ibni mahdi oo raawiga xadiidkan wariyay baa wuxuu yidhi haadaa aw naxwu sidaasuu ahaana wax lamid a ow kamaa qaala sida yidhaahaan oo kale weeyaan waa jabri hadalka uu ka baye oo qofkii markuu ka baqo inuu kelime kelimihii wax ka bedelay uu odhanayaa marka hadalkaasuu ahaa xadiidkii ama wax lamid u ahaa yani kulley macnihii waa keenay alfaadii uu suurooday inuu yar yahay kelime kelimi baabu fii amri lbucuuhi btaysiir can abi musa radي allahu canhu ana الnabiya slى اllahu عalayh waslama bacata huwa mucaadan ilى اlyman isagii mucaad ibnu jabal ayuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam yaman u diray faqaala markaasu wuxuu yidhi yasiruu walaa tucasiruu yasiraa walaa tucasiraa wabashiraa walaa tunafira watataawacaa walaa takhtalifa saas bashiraa u bishaareeya dadka yasiraa u dhibyareeya dadka walaa tucasiraa ha dhibina mucaamaladeena iyo xukunkiina iyo dadka aad xukumaysaan maamulaysaan maamulkiina marka ha ahaado mid eh, muxuu ahay dadka aydan ku dhibaynin ha ahaado dadka u fudaydiya takfiif dadka kula dhaqma wabashira u bishaareeya dadka oo waxa ajirka ay leeyihiin diintantada iyo camalka ay sameeyaan iyo ajirka ay leeyihiin iyo waxyaalahaas nicmada aakhira iyo uga warrama iyo raxmida ilaahay weynankeeda iyo sidaa uga warrama walaa tunafira ha dadka oo dad islaamnimadii kolkaa ku cusub uga warramina cadaab iyo ciqaab iyo tashdiidaad waxsiyaasa hula imaaninee oo diinta ha nacsiinine u bishaareey oo khayrka iyo wanaagga iyo nicmada aakhira taalle waxaa uga warrama iyo acmaasha fadaaisha ay leedahay iyo wa tadaawaca muxuu ahay yani liyutic axadukum alaakhar is-ateeca oo walaa takhtalifa ha iskhilaafina ha iskhilaafina markiinkuku ra'yi soo jeediyo kii kale ha ku waafaqo ha iskhilaafina heshiis iyo wadajir ku dhaqma baab fi اlbucuud wa niyaabaة اlkhaariji can اlqaacid qofka baxay ee bacثigaa raacay bucuud waa jamcu bacثin waxa ceelka la diraayo waya dagaalka u kacaya inay muxuu ahay qofka baxay ee dagaalkaa aaday uu ka naa'ib yahay qofka hadhay ee isaga ka hadhay ee la sii jooga reerihii sii dhaqaalaynaya inuu naa'ib ka yahay oo camalkaa uu qabanaya oo ajrigooda ay wada leeyihiin can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alيyh wasalam bacaa xasaana bacaa xasaan ilaa bani laxyaan bani laxyaan niman la yidhaha hudayla buu u diray nebigu alayh الsalaatu wasalaam liyukrija faqaala qaala baa ka maqan marka markaasu wuxuu yihi liyukrij ha ka baxo min kulli rajulayni laba ninbaba rajulun mid ha baxo laba nin ninbaba midkood ha baxo midkoodna hasii joogo ayb ana rasuula اllahi salى اله alay slm bacثa xasaan ilى bani laxyaan liyakruj ayb wuxuu ku diray hadalkaasuu ku diray yani hadalkaa isagoo yidhi ayuu ninkaa diray liyakruj ha baxeen ha ka baxo min kulli rajulayni laba ninbaba rajulu mid uma qaala markaasu wuxuu yihi liqaacidi kii fadhiyey ee buu wuxuu ku yidhi ayukum khalafa alkhaarija fii ahlihi wa maalihi bikhayr kiinii midka baxay ka naa'ib noqda oo ahalkiisii iyo xoolihiisii iyo wanaag ugaga naa'ib noqda kaana lahu milu nisfi ajri alkhaarij ka baxay ajarkiisa niski oo kale ayuu leeyahay ayb riwaayo kalena waljru baynahumaa ba ajarku waa u qaybsan yahay labadooda marka riwaayadaas kale marka waxay keenaysaa inaa nus aanu qaadana ajri kaamila u qaadan baab bab اlxadi bayna الصغيir wاlkabiir fi man yujaazu lilqitaali waman laa yujaaz farqiga da-da oo ilmuhu ku qaangaadhayo oo markuu da-dii u gaadho baaliq lagu tirinayo oo carruurtii nimadii uu ka baxay iyo da-dii carruurnimo lagu tirinayo oo haddii carruurnimadii marka uu ka baxo da-da uu gaadho dagaalka loo idinaayo oo ragga waaweyn sidooda oo kale marka dagaalka u galaayo can ibni cumara radia allahu canhuma qaal caradanii rasuul llahi sala allahu alayhi wasalama fi yowma uxudin fi lqitaal rasuulka ilaahay baa bandhigay yani waa i eegay isticraad buu samayn jiray nebiga alayhi salaatu wasalaam markii muxua ah dagaal loo baxayo iyo jeyshka hortiisa la soo marin jiray isha u marin jiray markaas wixii yaryar uu reebi jiray nebiga alayh salaatu wasalaam marka maalintaasu uu nabiga alayh salatu wasalaam isoo hormariyey oo nabigu uu eegay maalintii uxud wa ana bnu arbaca casharata sana anigoo afar iyo toban jira falam yujiznii ma aan isii daynin ee waa reebay wa caradanii yowma alkhandaqi wa ana bnu khamsa casharata sana dagaalkii khandaqna waa isoo bandhigay aniga oo shan iyo toban jira fa ajaazanii waa isii daayay marka mxu ahay Eh, nin weyn inaa noqday buu igu tiriyey oo dadkii dagaalamayay buu igu daray nebiga aleyh isalaatu wasalaam qaala naafic naafic mawla ibni cumar oo ninka xadiidka ibni cumar ka warinaya baa wuxuu yidhi faqadimtu calىa cumara bni cabdilcaziizi radia allahu canhu wa huwa khaliifa cumar ibni cabdilcaziiz ayaan u imid dimashka ugu imid isagoo maalinta amiiru lmu'miniin ah faxadadtuhu hada alxadiida xadiidkan aan u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi ina hada kana da'dantadu ee alxaddu xadka faasilka u kala dhexeeya bayna sagiir walkabiir xadiidkan waa marka laga qaatay ilmuhu inuu ku qaangaarayo shan iyo toban jirka uu ku qaangaarayo haddaanu inta ka horaysa aanu ixtilaamin weeye inta ka horaysa hadduu ixtilaamo ixtilaamkaasuu ku qaangaaraya qabla sin laakiin isagoon weli ixtilaamin hadduu shan iyo toban sano gaaro waa inuu nin weyn noqdo qaangaaro oo mukallaf noqonayo xadiidkaasu marka eh, cumar ibn cabdilcaziiz radi allahu canhu ka fahmeeya uu leeyahay tanaaf xadda faasilkaa ah ee u dhaxaysa eh, ilmaha yar iyo qofka weyn fakataba ilaa cumaalihi shaqaalihiisii xukaamtii aqaalinta ayuu warqada u qorqoray an yafriduu inay muxuu ahay u qoraan mushahar inay u qoraan fardiga marka waxaa laga wadaa cadihii dadka la siinayo kaasaa fardi iyo cataa iyo lagu magacaabi jiro ayb dadka oo dhan marka dadka waaweyn oo dhan ragga qaangaadhay oo dhan baa waxay lahaayeen nasiib mucayan oo qof waliba ku lahaa baytulmaalka ku lahaa marka in dadke in loo qoro oo mushaharkaas loo qoro liman kana bna hamsa casharata sana qof alla qofkii shan iyo toban jiraba qof iyo qof alla qofkii shan iyo toban jiraba dadka mushaharka loo qorayo ee maxaa la diiwaangelinayo ee xasinada dawlada laga siinayo maal laga siinayo sanadkiiba in lagu daro waman kana duna dalika faاjcaluuhu fi lciyaal carruurta ku dara carruurta naftooda marka waxay lahayd qadar bay lahayd dhaqaalo bay lahayd oo lasin jiray laakiin waa ka horsaysay marka qofkii shan iyo toban jir gaadhana waa in ragga waaweyn lagu daro qofkii ilmihi yarna intii ka hoosaysana waa in carruurta lagu tariyo baabu nahyi an yusaafara bilqur'aani ilaa ardi اlcaduw gaalada dhulkeeda gaalada xarbiyiinta ah dhulkeeda in lala aado qur'aanka in lala aado kitaab musxafka lala aado nahyiga la iska reebay ina waxaa suurowda inay gacanta ku dhigaan oo ay marka ay haaneeyaan ba iska suurowda ayb waxaa hadda lamida ah, maxaa ahay dhulalka shuyuuciga dhulalka shuyuuciga uma ogola qof musxaf wata eerbooradooda inuu kala dego uma ogola way ka reebayaan markaas hadday ka reebaanna meel xun bay ku tuurayaan si xun bay dhahayaan marka inuu qofkii beled shuyuuciga aadaya kuwa shuyuuciyiinta qaarkood yar mutawasitinsk iyo khudlaafki iyo waa iska yaaba inay ka duwan yihiin waxoogaa laakiin muxuuha almaniya sharqiya iyo rumaniya iyo kuwayaalkaas waa iyo shiinaha waxaan jeedaa itixaadi soviet iyo kuwayaalkaas kitaab musxafa in dhulkooda la geliya uma ogola marka qofkii musxaf watay musaafirah iyagaa ka reebaya marka waa inaan lala gelin can ibni cumara radia allahu canhuma can rasuuli llahi salى allahu alayhi wasalam أنه kana ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخاaفة أن يناaله العدو inuu cadowgu helo oo yani cadowgu gacanta ku dhigo kacabsigeed qofkii watay oo la dilo maala kolkii dagaalka loo aadayay iyo qofka maxaa loo dirayo muhima oo ku saabsan risaalo iyo ku saabsan iyo qofkii tijaaro u aadayay iyo sidaas inaanay la gelin oo saaxiibta ayna la gelin dhulka cadowga baab fi الsfr fi اlkصb wاljadb wالtacriisi عalى الطريq safarka waqtiga barwaaqada ah marka la safro sida loo soconayo xoolaha sida loo daajinayo iyo waqtiga abaarta tahay sida loo soconayo iyo degitaanka habeenkii markii la dego jidka inaan la dhex degin kuwaas yani aadaab safar can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam idaa saafartum fi lkhisbi barwaaqada haddii aad safartaan faactuu libila xadahaa min alard geela nasiibkiisa ka siiya dhulka yani geela daajiya daajiya oo gaabiya socodka gaabiya oo maalintii markaa socod dheer ha gelinaya waxoogaa markaad gelina socotaanba dhago oo xoolaha kusii daaya daaqa kusii daaya wa idaa saafartum fi sana yani fi lqaxdi abaarta haddaad safartaanna fa asricuu calayha sayra socodka ku degdeg oo hore jidka ugu mara intay waxoogaa xoog leedahay ka dhimanin maxaaha socodka dheereey oo xidhiiriy oo abaarta hore u dhaafa wa idaa carrastum billeyli haddaad habeenkii degtaanna fajtanibu ariiqa jidka ka fogaada jidka ka fogaado jidka ka leexda oo meel jidka ka baxsan dega fainahaa jidkaasu ma'wa alhawaami xasharaadka dhul socodka guryihiisii weeyaan bileyl habeenkii habeenkii bay soo baxayaan masaska iyo meelahaas ay soo baxayaanoo godadkooda ay kasoo soo baxayaanoo jidadka ay soconayaan ama jidadka ku laydhsanayaan oo seexanayaan marka inay idin qaninaan oo wax idin dhibaateeyaan ayaa suurowde e uga leexda oo marka jidka ka baxo oo meel jidka ka durugsan dega habeenkii dhulkaad degaysaan baabun asafaru qطcaة min alcadaab can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayh waslama qaal asafaru qطcaة min alcadaab safarku waa gobol ka mid ah naarta ka mida weeyaan si ugaga mid yahayna yamnacu axadakum nawmahu wa طacaamahu wa sharaabah qofku wuxuu ka celinayaa hurdadiisii iyo cuntadiisii iyo sharaabkiisii buu ka celinaya raaxadii buu qofka ka qaadayaa marka ma raaxaysanayo qofka musaafirka jannadaba saan loogu raaxaysan naarta saan loogu raaxaysanin oona u raaxaysanaynin marka halkaasuu naarta ka shabahaa waa nooc cadaabka ka mid a ah. faidaa qadaa axadukum midkiin markuu guto nahmatahu yani xaajatahu dantiisii markuu guto qaradkii uu ka lahaa safarka markuu guto min wajhihi jihadiisaas u safray safarkiisaas uu aaday dantii u safray markuu soo guto falyucajil hadda dejiyo ha u degdego ilaa ahlihi ahlkiisa yani cawdada hadda dejiyo horay dhaqsa u noqdo cadaabka ha ka baxe dhibaatadaas uga takhaluso muxuu ahay oqumaati u dego hore ha u degdego hore degdeg ha u noqdo kolkay dantiisa u dhamaato waxba yanu sii joogjooga baabu kayfiyati turuqi liman qadima min safarin laylan uruqu waa imaatinka habeenkii la yimaado ayaa duruq la yidhaahaa ile muxuu ahaay caadadu waxay tahay guryuhu xidhan yihiin albaabka marka uu soo garaacayo marka qofkii maqnaan jiray habeen hadduu yimaado siduu u imaanay gurigiisa u imaanaya dadkiisa ugu imaanayo can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam an yatruqa arajulu ahlahu leylan nebigu wuxuu ka reebay inuu ninku habeenkii habeen u yimaado ciddiisa waxbay u yimaado isagoo safar maqnaan jiray yatakhawanuhum iyagoo khiyaanadooda yani e, e, raacdaynaya inay khiyaanaha haweenayda samaynayso oo rag ku qabato guriga wax sidaasa ah, daraaddeed isagoo sida ugu beegaya yaanu yeelin sidaa aw yaltamisu cataraatihim isagoo e, dalbaaya cataraatihim yani akhta'ahum akhta'dooda iyagoon kaa warhayna aad rajo ku qabatid oo inuu waxun samayn jireen iyo wax kale aada ogaatid isagoo taa marka uga dan leh inaan habeenkii habeen imaanin weeyaan marka haweenka in la jaasuuso oo la dabagalo oo waxay samaynayaan iyo markay xaafad aadayaan iyo kolka qaraaba soo salaamayaan iyo ilmo yar ama la daba dhigo ama gaari laga daba qaato oo la kontaroolo iyago waxba lagu arag laguim lagu arag waa xun tahay oo in muxuaha la jaasuuso oo waxyaalaha qofkii haddii wax lagu arko kolkaa waa inaan laga aamusin laakiin marka inuu kontaroolo oo qofkii iska kuman aan maxaahay marka iyada habeenkii hurda isaguu maqnaan jiray habeenka usoo dhaca iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah waa inuu iska yahay bab عن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم kاna laa yطرق أهlh ليلا وkاna yأتيiهim غudوة أو عaشhiية nebigu عalayه الصلاaةu وaسلاaم guuro uguma imaan jirin ahalkiisa guuraha habeenkii uguma imaan jirin wuxuu imaan jiray ama ama aroortii ama galabtii labadaa midunbuu imaan jiray aroor buu soo geli jiray maalinimo ama galabtii duhurka iyo casarka iyo labadoodii soo geli jiray iyo habeen maa soo geli jira nabiga alay sala slam marka hadduu habeen kusoo beegmo madiina inuu soo galo khaarij almadina ayuu degi jiray nebigu alayh salatu salaam markaasuu barqadii soo geli jiray baabun fi ducaa'i qabla alqitaal waliqaarati cala alcaduw can ibni cawnin qaal cabdullaahi bni cawn qaala kataba ilaya naaficun naafic baa wuxuu ii soo qoray katabtu ilaa naaficin naafic baan waxaan u qoray as'aluhu anigoo weydiinaya can idducaa'i qabla alqitaal qaala markaasuu wuxuu yidhi fakataba ilaya naafic baa ii soo qoray cabdullaahi bni cawn ayaa leh naafic baa ii soo qoray cabdullaahi bni cawn isagu masri buu naaficna waa madani marka ninka masr jooga ayaa ninka madiina jooga warqad usoo qoray muxuu ahay ducada qitaalka ka horeysa markaasu isna jawaabka usoo qoray markaasu wuxuu yihi inamaa ducadana hadda waxaa laga yaraa waxaa laga wadaa ducaysigii la ducaysanayo nasrigii iyo ilah la weydiisanaya ma aha kan laga wadaa kii xadiidka cabdullahi ibnu muqafal iyo kusugnaa kaas ma aha ee waxaa waaye ducada gaalada islaamnimada loogu yeedho intaan horta lala dagaalamin layidhaaho mxu soo islaama layidhaho marka haddii diidaanka dambe u lala dagaalamayo eh, taasu ma waajibba mise waa inaan eh, dacwada aan laga horraysiinin waa iska bannaan tahay gaalada horta horaba weerar lagu qaado taas way miduu weydiinaya markaasu wuxuu yidhi inamaa kana dalika fii awali lislaam kolkii dacwadaasu waajibka ay ahayd waxay ahayd awalu lislaam qad agaara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama calaa bani lmusطaliq wahum gaaruun gaaruuna yani ghaafiluun iyagoo iska warlaa buu nebigu alayhi salaatu wasalaam bani banilmustaliq uu weeraray ayb wa ancaamuhum tusqaa cala almaa xoolahoodii biyaha laga waraabinayo biyahoodii ay iska degan yihin xoolahoodii waraabsanayaan yuu weerar ku qaaday nebigu alayhi salatu slam isagoon u digin oon islaamnimo ugu yeedhin faqatala muqaatilatahum dagaalyahankoodii buu laayey wa sabaa sabyahum sabyigoodiina waa qafaashay yani haweenkii iyo carruurtii iyo ayb wa asaaba yawma idin maalintaana wuxuu helay nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala yaxyaa yaxyaa xadiidka warinaya wuxuu yihi axsabuhu qaala waxaan u inuu yidhi juwayriya buu yidhi ayb juwayriya bint alxaaris ayuu yidhi aw albatata bint alxaaris wa juwayriya magaceeda ahayd barra hortii hore la odhan jiray albarra barra baa magaceeda hortii hore la odhan jiray marka nebigu alayhi salatu slam ka bedelay oo juwayriya u bixiyey juwayriya um lmu'miniin radia allahu canha sabyigaasay ka mid ahayd ayb waa kan hadda wuxuu ku wariyey shaki buu ku wariyey axsabu buu yidhi laakiin riwaayadan shakin baa jira wamaro waxadatanii hada alxadiida xadiidkaana waxaa ii sheegay cubaydullahi bnu cumara cabdullahi bni cumara radia allahu canhuma wa kana fi dalika aljeish naafic baa hadalkaale marka naafic ayaa markuu horta xadiidkii sheegay de isagu saxaabi ma ah oo muxuu ahay maahan oo goobjoogo ma ahayn yu wuxuu leeyahay xadiidkan kada cabdullahi bni cumar yaa ii sheegay oo jeyshkaana ku jiray ayb marka matnigii iyo sanadkiibu matniga horreysiiyey matnigu horreysiiyey kolkuu matniga xadiidka uu sheegay oo rasuulka ilaahay sidaasu yeelay iyuu qofku xadiidka ka maqanay horta dambe dambaysiiyey waa bannaan tahay taasuna inkastoo sida badano ay tahay in horta sanadka la horreysiiyo oo sida qaalibka lagu socon jiray ahayd inuu yidhaha masalan baabu kutub الnabiy slى اllahu عalيyh وsلم ilى اlmuluki yadcuuhum ilى اllahi tacaalى عn أنس radي allahu canhu ana nabiy اllahi slى اllahu عalيh وsلم kataba ilى kisrى وqaysra وilى الnajaashiy وilى kuli jabbaarin yadcuuhum ilى اllah ila kuli jabbarin yani ila kuli melk yadcuuhum ilى اllah walaysa bالnajaashiy aladi صalىa عalayhi rasuulu الlahi salى اlه alay slm najaashiga warqada uu qorayo ma aha kii uu nebigu alay sala slam ku tukaday ma aha waa mid kale kitaabu rasuuli llahi salى اllahu عalayh wasalam ilaa hiraql yadcuuhu ilى اllahi caza wajal hiraql waa qaysar naftiisa qaysarkaasa marka hiraql magaciisa la odhan jiray uu qoray marka boqorrada ruom ayaa magacooda midkiiba laqabkooda uu qaysar ahaa sida kuwan kada faris oo laqabkoodu kisra uu ahaa kuwa xabashadana mid walba nagaashi uu ahaa marka wuxuu li can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana abaa sufyaana akbarahu min fiihi ilaa fiihi afkiisa ilaa afkiisa yani mushaafahatan buu igu sheegay abu sufyaan ibni xarb yaa afkiisa aan ka maqlo afkayga uu soo gaadhsiiyey qaala wuxuu yidhi inطalaqtu fi lmuddati alatii kaanat baynii wa bayna rasuuli اllahi salى allahu alيyه wasalam muddadii aniga iyo nebiga noo inoo dhexaysay waa muddadii la kala qortay caamul xudaybiya sanadkii lixaad la kala qortay ee toban sannadood in dagaalka la kala joojiyey lagu heshiiyey laakiin aan soconin ilaa sanad iyo badh un socotay sanad iyo badh unbay socotay oo durbo qorish baa jebiso ilaahay marka wuxuu nasri waa kii ka dhigay muddadaasaan marka amniga la kala helay ayaan safray buu leeyahay qaala fa bayna ana bishaam marka mar aan shaam joogay id jii'a bikitaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ilaa hiraaql ilaa heraqli warqad uu nabigu alayh salaatu soo qoray soo qoray ayaa waxaa loo keenay heraqli loo keenay qaala yani cadiima aruum heraqlahaas wuxuu ka wada cadiima ruum yani xakim aruum qaala wa kana dixyatu lkalbiy dixyatu bnu khalifa alkalbi radia allahu canhu jaa'a bihi isagaa keenay fadafacahu ilaa cadiimi busra busra mxu xaakimkeedii oo xaakim carabiya ahaa oo laakiin taabic u ah kisra taabic u ah ayuu u dhiibay fadafacahu cadiimu busra ilaa heraql faqaala heraql heraqla wuxuu yidhi hal haahunaa axadu min qowmi hada arajul aladii yazcumu anahu nebiy meelahan kada ma jooga nin wax gadahoo oo ninkaas qoladooda ninkaa nebinimo sheeganaya qoladooda wax ka dhashay oo meelahan kada ma jooga qaaluu nacam haabay yidhaaheen qaala markaasu wuxuu yidhi faduciitu waa la ii yeedhay fii nafarin min qurayshin jamaaca qoraysh anigoo ku dhex jira baa naloo yeedhay safaradoodii soo raadiya baa layidhi dadka wax ka soo safre oo muxuu ah ahlu maka soo raadiya markaas abu sufyaan iyo asxaabtiisii lasoo xiray waa loo keenay marka fadakalnaa calaa hiraql heraqlaan usoo gallay fa ujlisnaa bayna yaday hortiisaa nala fadhiisiyey faqaala markaasu wuxuu yihi ayukum aqrabu nasaban min hada arajuli aladii yazcumu annahu nabiy kiinay idinku dhalasho dhow ninkaas nebinimada sheeganaya faqaala abu sufyaan faqultu ana anigaan idhi ana ugu dhow leanna bani cabdimanaaf isla yihiin wax yar bay kala tirsadaan faajlasuunii waxay fadhiisiiyeen bayna yadayhi heraqle hortiisa ay fadhiisiiyeen wa ajlasuu asxaabii asxaabtaydiina waxay fadhiisiiyeen khalfii gadaashayda uma dacaa bitarjumaanihi buu u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yidhi qul lahum waxaad nimankaa ku tidhaahaa innii saa'ilun haada ninkan kale waxaan weydiinayaa can alrajuli aladii yazcumu annahu nebiyu ninka aynu nebi yahay sheegtay baan ka waraysanayaaye fain kadabanii hadduu ii been sheego fakadibuuhu beeniya ka celiya beenta waa beentaa dhaha weliba waxaan dhabarkiisa idiin fadhiisiyey idaan wejigiisa arkin oo idaan ka xishoonin kolkaa been sheege si uu idinka sii jeedo idaan waxba ka xishoonaynin beentaa waya dhaha ayb qaala faqaala abu sufyaan abu sufyaan baa wuxuu yidhi waymullaahi dhaar ilaahaye an ilaah baan ku dhaartay lawlaa makhaafatu an yu'hara calaya yani an yunqala calaya in la iga wariyo kadibu been la iga weriyo abu sufyaan baa maalintaan been sheegay kabaqeed iyo xishoodaan ka xishoonaya haddaynay jirin lakadabtu waan been been waan sheegi lahaa inay nimankaas wixii aan sheego nebiga alayh salatu slam ku saabsan ee aan ka sheego xun aan ka sheega beena inayna iradinaynin oo aynugu beeninaynin waa ogaaye beense ma aanan sheeginoo beenta waxaa isaga daayey muru'a iyo muxuu ahaaye sharaf ilaasho iyo been buu sheegay yaan lagu dhehin baan iska daaya buu leeyahy uma qaala litarjumaanihi ninkii afcelihiisa ahbu wuxuu ku yidhi salhu kayfa anxasabuhu fiikum waxaad weydiisaa ninkaan nabinimada sheegtay dhalashadiin dhalashadiisu say tahay ma nin idinka dhashayba mise waa nin idinku dhexdhaqme un qaala qultu huwa fiina duu xasabin yani duu nasabin waa nin dhalasho fiican loo annaga oo naga dhashay usro fiican oo annaga ka dhashay weeyaan qaala hal kana min aabaa'ihi malik aabbayaalkiisii boqor ma ku jiri jiray yaalkiisii iyo wax boqora ma lahay nusradood qultu laa qaala fahal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula maa qaal intaanu hadalkan kada la imanin nebi baan ahay intaan aanu la imanin ka horow been ma ku tuhmi jirteen qultu laa qaala waman yatabicuhu ashraafu nnaasi am ducafaahum yaa raacay dadka raacay waa noocee madaxdiibaa mise waa ducafadii qultu hum bal ducafaa'uhum kuwoodii liitay ee ducafada ah baa raacay qaala ayaziiduuna am yanqusuun miyay kordhaan oo hadba waxbaa kusoo soo darsamo oo qaar cusub baa soo gala diintiisa mise waa nuqsaamaano waa ka baxaan oo yaraadaan qaala qultu laa bal yaziiduun qaala fahal yartaddu axadu minhum can diinihi bacda an yadkula fiihi sakطatan lah ma ka noqdaayoo ma ka gaaloobaa qof diintiisa intuu soo gelay kadamba u naca u nacay oo diintiisa u nacay daraaddeed ma noqda qaala qultu laa qaala fahal qaataltumuuh ma la dagaalanteen qultu nacam qaala fakayfa kaana qitaalukum iyaahu dagaalkiinu su ahaan jira ad la dagaalantaan qaala qultu takunu alxarbu baynana wa baynahu sijaal isweydaarsi weeyaan muxuu ahay dagaalka dhexdayadiihi yusiibu mina wanusiibu minhu taasaa fasiraysa marka sijaal sijaal iyo musaajara macnaheedu waxaa la yidhaha wadaamaha jeceel dadka ka cabayaan midba uu wadaantiisa kol ku rito wadaanta ilin sajli la yidhaahaa marka sijaal taasaa la yidhaha wadaamaha la iswadaarinaye kana kolkii ku ridanayo kolkoo soo baxda ku ridanayo marka dagaalka buu leeyahay waa waa wadaanaysigaas oo kale weeyaano maalinna isagaa naga hela maalinna anaga ka guulhela qaala fahal yaqdir ballanta ma jebiyaa kolkaad mxahay aad ballan la dhigataan ma jebiyaa qaala la mayaan idhi wa naxnu minhu fii mudda haddaan muddo eh, kaga jiraa laa nadri maa huwa saanicun fiiha wuxuu ka samaynayaa ana garanay hadda ka hor ma jabin jirin haddaanse muddo laleenaho hadda wuxuu yeelaya garan maayo qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi fawallahi ma amkananii min kalimatin udkilu fiiha shayئan gayra haadihi intan tada mooyaane kelimo kale oon kusoo daro ima aanu ogolaanin intaan uu yidhi haddaan muddo kula jiraa waxaan ka yeelaya aanan garanaynin mooyaane haa iyo maya un mooyaane maxaa ku tawasuco jawaabka imuuna ogolaanaynin intaa kaliya yar baan ku darsaday hadda wuxuu naga ka yeelaya garan maayo hadda ka horse ballanta ma jirin ayb qaala fahal hmm. fahal qaala hada alqawla axadun qabla qof ka horreeyey oo nebinimo sheegtay oo idinka ka mid ihi ma jiraan qaala qultu laa ayib intaasuu marka hadda halkan kada ku daa laakiin waxaa ka maqan fama famaada ya'murukum intaas ma sheegin intii riwaayadii bukhaari ay sheegi jirtay muxuu idin fara marka waa ku yidhi wuxuuna yidhaha ucbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wadacuu ma kana yacbudu aabaa'ukum waya'muruna biالsalaati wالsidqi wاlcafaafi wasilati اlarxam heelaasuu yidhi marka muxuu idin faraayo markaas uu sharxay mubaadidii islamka wuxuu nebigu la yimid taasna waa ka tegay marka riwaayadkada weli ma sheegin Eh, su-aalahan kalena waxoogaa taqdiim iyo taakhiir sidii bukhaari u sheegay waxyar bay ku kala yar duwan yihiin lakiin macnihii waa isla mid intaasuu ka tegay mooyaane qaala litarjumaanihi tarjumaankiisiibu wuxuu ku yidhi su-aalihiibu marka dib ugu noqonaya sababtu u su-aalay iyo natiijadu kala baxay yuu dib ugu noqonayaa marka qul lahu waxaad ku dhahdaa innii sa'altuka can xasabihi dhalashadiisaan ku weydiiyey fazacamta annahu fiikum duu xasab wakadalika rusulu tubcau fii axsaabi qawmiha rusushuna waa sidaasuno dadka laga soo dhexbixiyey bixiyey eh, dalashadooda maaha niman eh, daarwadaagii iyo xulafo iyo ku dhexdhaqan iyo un lale lagama dhige dadkaas laga soo dhexbixiyey dad ka dhashay oo sabadooda inta ugu fifican ka dhashay weeyaan rususha saas ahaan jirtay taa marka waa calaamo calaamadii rususha ah wasa'altuka hal kaana fii aabaa'ihi min malik melig boqor bayaalkiisii eh, maku jiray jilibaanku idhaho eh, fazacamta an laa waxaad sheegtay maya baad tidhi faqultu markaasaan waxaan is idhi low kaana min aabaa'ihi melikun qultu rajulun yatlubu mulka aabaa'ihi waxaan dhehi lahaa hadduu boqor ku jiro aabbayaalkiisa waa nin boqortooyadii ka luntay aabayaalka ilaahayan dalbanaya wax kale ku helay tu waayey nebinimo iska sheegtay baan dhehi lahaa laakiin kol hadday taa maya aad tidhi anuna marka waa ixtimaalkaas waa hadhay oo iyaduna waa calaamad kale oo sidqigiisa tusinaysa ayb wa sa'altuka can atbaacihi dadka raacay baan ku weydiiyey aducafaa'uhum am ashraafuhum faqulta bal ducafaa'uhum wa hum atbaacu rusul rususha dadka raacaana waa had iyo goor waa kuwaas ducafadaas weeyaan sida qur-aanka baad ku arkaysaan muxuu ahay rusushii ilahay inay ku caayayaan gaaladii ku caayayaan maa naraaka tabcaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'y waxyaalahaas ay yidhaahaan ood meelo badan ku arkaysaan dadka la doodaya ambiyada ilaah la doodaya suuratu alacraaf iyo suuratu huud iyo suuratu shucaraa iyo haddaad aqriyaan qaala almala'u qaala almala'u baad arkaysaan mala-ana waa ashraafu qowm wa kubaraa'ahum marka dadka ambiyada la doodi jiray waxay ahaayeen dadka zucamada ee madaxda yay ahaayeen dadka atbaaceeda ee ay ku ay odhan jireen ma kuwana khayr nooga horrayn laha ad waxankoodu khayr uu yahay ay dhihi jireen dadkaa ducafadaabay ahaayeen ayb taatadu marka hadda waay waxay beeninaysaa waxyaalaha muxuu ahay shuuciyadu waxay ku andacooto ay tiraa diinuhu inay yihiin waxay hanti hantigoosabka iyo ay samaysteen madaxdii ay samaysteen oo dadka inay xuquuqdooda kaga indhasaabaan ay rabaan oo ay leeyihiin inay dadka yidhaahaan idinku iska sabro oo mxuu ahaaye akhiraad idinku leedihiine adduunka iska daayo oo marka dulmiga ay ku hayaan iyo ay kaga jeediyaan ay u samaysteen weeyaan beentooda inay tahay oo diinaha waxba ka aqoonin muxuaha bay tusinaysaa ninkan kale marka caalimka ahay adyaantii yaqaanay baa muxuu ahay si fiican u fahmay si fiican uga jawaabay rusushii iyo taariikhahoodii buu yaqaan iyaguse marka rusul iyo waxba weligood kama yaqaano ninka carol eh, markis la odhan jiray waxaa lihi weligii cabbaas alcaqaad nin la uu sheegay weligii wax diin ku saabsan hal kitaab oo ka sheekaynaya qabaaisha bidaa iyo cibaadaadkoodii iyo asnaamtoodii iyo ka sheekaynaya halkaa kitaab weli ka aqrisa diin ku halkaa kitaab oo ka sheekaynaya qabaa'il cibaadaadkoodii iyo dhaqankoodii iyo taqaaliidoodii iyo asnaamtooda siday qarabinta ugu qadimaan iyo siday u caabudaan iyo siday ka sheekaynaya buu aqrisay markaasuu wuxuu diinihii ilaahay buu marka ku dabaqay waxaas eh, marka jahli baa u geeyey markaas iyaguna moodayaan inuu caqli iyo fikri iyo ku keeno ayb وسألتka هم أتباع الرسل وسألتka hل كنتم تتهمونh بالkذب qبلa أن يقula ma qاal فزacمta أn lا maya baa tiri kumaanan tuhmi jirin faqad caraftu waxaan gartay annahu lam yakun liyaddaca alkadiba cala annaas uma yadhaba fayakdiba cala allah waxaan gartay marka inuu dadka inuu been u sheego dadka been ka sheego inuu intu iska daayo ilahay aanu been ka sheegayn nin aan dadka been ka sheegayn ilahay aanu been ka sheegaynin yaan gartay tanuna marka calaamad kale weey wa sa'altuka hal yartaddu axadu minhum can diinihi bacda an yadkulahu sakhtatan lah fazacanta an laa wakadalika aliimaanu iimaankuna waa sidaas idaa khaalata markuu dhex galo bashaashatuhu farxaddiisu markay dhex gasho yani macaankiisa iyo markuu dhex galo inshiraaxu sadrigi markuu dhex galo alquluuba qalbiga qofku iimaanka qalbigu dhadhansado saas weeyaano ka bixi maayo qof dilku ka dooranaya ayb ummadihii hore dabka lagu riji ee la jeexi jiray mashaarifta loo qaata ee fargeetooyin inta loo qaado hilibkooda iyo la googoyn jiray oo eh, inta loo foostooyin saliid inta loo karkariyo lagu ridi jiray oo diintooda ayna ka noqonayn asxaabu lukduud iyo qisadooda iyo xadiidka dheeraa eh marka iimaanku kol hadduu heerkaa gaadho qumaata qalbiga ugu dhaco qofkii ka noqon maayo dhibaatada waa u adkaysanaya wasa'altuka hal yaziiduuna am yanqusuun fazacanta annahum yaziiduun وkذlika الإimaanu xatىa yatim iimaankuna sidaas way soo kordhaa inuu taam noqdo وsأlتka hal qaatltmuuhu faزacمta أnakm qad qaatltmuuhu fatakunu الxarbu baynakm wa baynahu sijaara yanaalu minkm watanaaluuna minhu وakadalika الrusul rususuna waa sidaas tubtala waa la imtixaanaa marka hore oo mxua acdaadooda guusha kololka qaarkood laga siiyaa ثuma takunu lahm الcaafiya yani khaatimada iyo u sugnaanaysaayo iyaga goorta dambe iyaga lahum alcaaqiba ah, iyaga khaatimada helaya oo guusha kama dambaysta iyagaa helaya wasa'altuka hal yaqdir fazacamta anahu laa yaqdir wakadalika arusulu laa taqdir wasa'altuka hal qaala hada alqawla axadun qablahu fazacamta an laa faqultu waxaan isio naftayda iska idhi low qaala hada alqawla axadun qablahu qultu rajulun itama yani ictada waa nin ku dayday baan dhihi lahaa biqawlin qiila qablah hadal horti layidhi nin ku dayday iska qallidaaya weeyaan dhihi lahaa marka wax aan looga horeyn nin carab aho weligii diin sheegta sheegta maxaa nebinimo sheegtaba lama arkin waxaa la sheegay nebiga alayh isalaatu wasalaam markuu wufuudda maxaan ujeedaa sanadkii uu qabaaisha isu bandhigaya kolkay xajka u yimaadaan qabaasha xajku markay ka noqoto daababkooda u sheegeen uu nin odayo arrintaa marka looga warramay baa wuxuu canaantay eh, dadkooda soo xajiyey wuxuu yidhi weligiiba nin binu ismaaciil aho nebinimo sheegta lama arag maxaa ninka iigu soo kaxayn weeda ninku run buu sheegaya hadduu nin duriyatu ismaaciil aho weligeyba niba nebi baan ahidaa lamaba arag kol hadduu sheegtay run buu sheegaya maxaa iigu soo kaxayn weeda markaasu wuxuu leeyay hadduu nin ka horreeyey oo hadalkaa yidhi jiri lahaa waxaan odhan lahaa waa nin hadal lagu horreeyay iskaga dayday qaala uma qaala markaasu wuxuu yidhi bima amarakum waakan gadaal buu ka sheegay marka mid iyadahay su-aalihii buu ka dambaysiiyey bima amarakum muxuu idin faray bima ya'murukum muxuu idin faraa qultu markaasaan waxaa idhi ya'murunaa bisalaati wasada bisalaati wazakaati wasila silat alarxaam yani walcafaaf iyo dembi iska ilaalinta iyo xaaraam iska dhowrida waxaa sunna qaala markaasu wuxuu yidhi kolkay intii oo dhan wada dhammaatay buu markaa natiijadii ugu dambaysta u sheegaya markaasu wuxuu yihi in yakun maa taqulu fiihi xaqa fainahu nebiy waxaad sheegtay hadduu runtaa yahay waa nebi ninkaas waqad kuntu aclamu waan ogaa annahu khaarijun inuu soo baxayo walam akun adunuhu minkum inuu idinka idinka xagga ka noqonaayo ma aanan moodi jirin waxaan moodi jiray mantaqada shaam ee rusushu ay ku badnaan jirtay inuu meelaha kasoo soo bixi doono walow annii aclamu annii akhlusu ilayhi inaan gaarayo haddii aan garanayo oo mxaahay ayna run ay daynayso inaan u tago ay ugu daynayaan la axbabtu liqaa'ahu la kulankiisaan jeclaan lahaa walow kuntu cindahu haddaan agtiisa joogana lagasaltu can qadamayhi cagahaan dhaqi lahaa cagiisaan barka ka dhaqi lahaa ayb walayablugana mulkuhu mulkigiisu wuu soo gaari doonaa maa taxta qadamaya lugahayga halkaan ku hayo kole ku tahay waa qabsan doonaa qaala abu sufyaan baa wuxuu yihi uma dacaa bikitaabi rasuuli llahi sala allahu alay slam warqaddii rasuulka ilaahay buu dalbay faqara'ahu waa aqriyey faidaa fiihi bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammedin rasuuli illahi ilaa hiraqla cadiimi aruum salaamu calaa man itabaca alhudaa ama bacdu fainii adcuuka bidicaayati alislaam dacwadii islaamnimadan kugu yeeraya can shahaadatu an laa ilaha ila allah ani rasuulullah ayaan kugu yeerayaa aslim taslam islaam aada nabadgeshide wa aslim yu'tika allahu ajraka maratayn islaam ajirkaaga oo laba goor ilaah ha ku siiye waa saddexdii qof ajrigooda laba goor la sii jiray ee xadiidteeda aynu soo marray uu ka mid yahay nin ahlu kitaab oo diintiisii horena ku camalfali jiray diintan intuu soo gaaray qabsaday waa kii labada ajir la siin jiray saas uu leeyahay ajrigaagii baa laba goora alla ku siinayaa wixii hore camal ahayd nasraaniyadii ku camal fushan alla waa ku siinaya wixii dambeed islaamnimada ku camal fushan alla waa ku siinaya wain tawallayta haddaad ka jeedsato yeeritaankayga aad ka jeedsato faina calayka isma alariisiyiin yani atbaacdiisu ka wada shacbigaaga arisiyiintana waxaa la yidhaahaa waa jamcu arisiyin bimacnaa fallaaxiin weeyaan fallaaxiinta beeralayda dembigooda okolata yani atbaacdaada shacbigaaga dembigiisa oo dhan baa dusha kaa saaran ilaan way kugu dayanayaan adigaa noqonaya albaab kaga gudban dacwadii inay soo raacaan markaas wayaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shayئa walaa ytakida bacduna bacضa arbaaba min duni illah fain tawallow faquluu ishhaduu bianna muslimuun aayaddaasuu ku khatmay marka nebigu alayh الsalaatu wasalaam kitaabkiisa falama faraga min qira'ati اlkitaab irtafacat اlaswaatu cindahu buuqiiba agtiisa ku batay dadka dareemay eh, inuu oh, ninka kadu usoo dhawaaday diintaa usoo dhawaaday nimankaasuna niman waxay ahayn mutacasibiin oo nasraaniyadooda aada ugu adago markaasi agtiisa ku buubuuqan shuruuqdii badatay wa kahura laqatu xukunkiibaa eh, batay eh, wa umira wa umirnaa wa umira wa amaranaa wa amara binaa amar buu nagu bixiyey fa ukhrijnaa waa nala soo saaray qacadii waa nalaga soo saaray qaala faqultu liasxaabi asxaabta idila socotaan waxaan ku yidhi xiina kharajnaa markaan baxnay laqad amira amru bna abi kabsha amira yani caduma waa weynaaday amru bna abi kabsha abu kabsha wiilkiisii arrintiisii waa weynaaday abu kabsha waxaa la yidhaahaa nebiga alayh salaa slam ajdaadiisa xagga ridaacaya ajdaadaha midkoodba abu kabsha la odhan jiray waa la yidhaahaa nin abu kabsha la odhan jiray oo muxuu ahay hore oo diin cusub la yimid oo diintii diintiisii hore carabta haysata ka baxay magaca la odhan jiray baa loo nisbeeyaa qof alla qofkii diin cusub la yimaado ama diin cusub qabsadana waa la yidhaha marka nebiga kolley ka wada waxyaalaha alqaabta ay ku magacaabi jireen nebiga bay ka mid tahay inahu la yakaafuhu waxaa ka baqaya meliku bani lasfar banu asfarna rum wey rum boqorkeedii baa ka baqeeya wale meeshaana lugaha ku hayaan waa qabsan doonaa qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi famaa ziltu muuqinan biamri rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam annahu sayadhar ma aanan ka zuulin mid yaqiinsan arrinka nebigu alayh salatu salaam inuu soo shaabixi doono oo guulaysan doono xataa adkhala allahu calaya alislaam ilo ilaah islaamnimadii soo geliyey ayb baab fi ducaaءi الnabiy slى اllahu عalayhi waslm ilى اllahi wa sabrihi عlى ada اlmunaafiqiin can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam rakiba ximaaran calayhi ikaaf wuxuu fuulay nebigu alayhi salatu salaam dameer buu fuulay calayhi ikaafun kooraha dameeraha ikaaf la yidhaahaa kooraha geela raxli baa la yidhaahaa kuwa muxuu ahay gammaankana sarji baa la yidhaahaa kuwa dameeraha yaa ikaaf la yidhaahaa faras ee dameerka horaysan buu nebigu alayhi salaatu wasalaam uu koray taxtahu qatiifa qadiifaة fadakiya yani nisbatu ilaa fadag laydhaaho lagu sameeyey wa ardafa waraa'ahu usaama usaamu gadaashiisa fangeliyey wa huwa yacuudu sacda bna cubaada fi bani اlxaaris bni khasraj sacd bni cubaada uu booqanayey oo xafadda bani اlxaaris bni khasraj ku jirta ayb wadalika qabla waqcati badrin dagaalkii badri ka horowba ahayd xataa waa socday marka nebiga alayh isalaatu wasalaam xataa mara bimajlisin fiihi akhlaaq min almuslimiina wاlmushrikiina cabadat اlawthan wاlyahuud majlis intaasu isla fadhiyaan muslimiin iyo majlis isku jira oo ay isla fadhiyaan muslimiin iyo mushrikiintii asnaamta caabudi jirtay iyo yahuud buu soo maray fiihim cabdullahi bnu ubay cabdullahi bnu ubay bni saluul ra'iisu lmunaafiqiin uu ku jiro wa fi lmajlisi cabdullahi bnu rawaxa radia allahu canhu falama gashiyat اlmajlisa cajaajatu daaba yani qubaaru daaba neefkii boorkiisu markuu majliskii daboolay majliskii yani boorkii uu soo gaaray khamara cabdullaahi bnu ubayin anfahu afkiisuu daboolo marada ku duubay biridaa'i go-iisu ku daboolay uma qaala markaasu wuxuu yihi laa tuqabiru calayna hana boodhaynina nebigu ujeeda yani faslma عalayhim الnabiyu salى الlahu alay slm nebigu waa salaamay kolkaana ninka cabdullahi ibnu ubay ah hataa islaamkiisii daahiriga lama unciman kolkaa mushrik buu ah mushrik buu ah kolkii bacda bedr ayuu cabsaday oo arkay nebigu alayh salatu inuu xoogaystay oo unu beledkan kada ku noolaanayn oo ixtiraam aanu ku helaynin inu nabiga raaca mooyaane lakiin kolkaas weli maanu islaamkiina maanu ku dhawaaqin kolaba qalbigiisu ma islaamin uma waqafa waa istaagay nebigu calayhi salaatu wasalaam fanazla waa degay fadacaahum ilى allah ilaah buu ugu yeedhay wa qara'a calayhim alqur'aan qur'aan buu ku dul aqriyey faqaala cabdullahi bnu ubay ayaa wuxuu yidhi ayuha almar'u nin yahow laa axsana min haada waxa kada aad sheegaysaa wax ka fiicani ma jiro in kaana maa taqulu xaqan hadduu waxaad sheegaysaa hadduu xaq yahay wax ka fiicani ma jiree falaa tu'dinaa fii majaalisina hanagu dhibino ha noola imaanin majaalista iyada ha noogula imaanin warjic ilaa raxlika gurigaaga u noqo faman jaa'aka mina qofkii kuu yimaado faqsus calayhi u sheekay oo waxaad sheegayso uga sheekee lakiin majaalisteeda hanooloo imanino hanagu dhibin faqaala cabdullahi bnu rawaxata radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi ikshanaa fii majaalisina noogu imo majaaliseeda rasuulka ilaahayow fa inaa nuxibu dalika waan jecelnahay sidaas oo nagu aqri qur-aanka oo nagu wacdiyo faاstabba almuslimuuna wاlmushrikuuna wاlyahuud waxaa isku caraatama isku xanaaqay mushrikiinta iyo muslimiinta iyo yahuudi qaarna cabdullaahi ibnu rawaxay waafaqeen oo taageer intii muslimiinta ahaa munaafiqiinta iyo yahuudina munaafiqii bay taageeroona markay u tacasubeen markaasa la isku caraatama xataa hamuu an yatawaaqabuu inay isku boodboodaan inay ka hamiyeen falam yazal الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama yukafiduhum nebigu ma aanu ka zuulin inuu hoos u dhiga yani inuu dejiyo markay ka qaboobeen ay fadhiisteen uma rakiba daabatahu neefkiisii buu koray xatىa dakla عalى sacd bni cubaada radia allahu canhu falama ra'aa sacdu faqaala markaasu wuxu uhi ay sacdu yani ya sacd sacdiow alam tasmac ilaa ma qaala abu xubaab abu xubaab waa kunyatu cabdullahi bni ubay haada wiilkiisa xubaab la odhan jiray marka xubaabna waa laga bedelay wiilkiisa markuu islaame cabdullaahi baa loo bixiyey marka cabdullaahi bna cabdillaahi ibnu ubay baa la yidhaaho isaguna min mu'mina saadiqa buu ahaa yuriidu cabdullaahi ibna ubay buu ujeeda abu xubaabka qaala kada wa kada sidaasuu yidhi qaala ucfu canhu ya rasuula allah iska cafi rasuulka ilah wasfax fawallaahi laqad acطaaka allahu aladii acطaaka ilaahay nubuwadan uu ku siiyey iyuu ku siiyey walaqad iصطalaxa ahlu hadihi اlbuxayra isagoo ay ku heshiiyeen dadka beledkan kada degan goobtantada inta deganu ay isku heshiiyeen ahlu madiinu ka wadaayo an yutawijuuhu inay boqraan inay boqraan oo taaj u xidhaan ay ku heshiiyeen fa yucasibuuhu bilcisaaba ay u duubaan marka muxuu ahay cimaamaday u duubaan oo weliba taajkiina la samaynayaba taajkii la samaynayo oo lagu dhex jiro ayuu ilaahay salaantala ku siiyey falamaa radda allahu dalika ilaahay markuu arrintaa kala tuuray bilxaqi aladii acطaaka acطaakahu xaqii uu ku siiyey kolkuu sababtiisa ku kala tuuray iyo shariqa bidalika ku saxday arrintaas yani waa ka xanaaqay oo markaas arrintaasuu ku saxday falidalika fadaaka facala bihi fadalika facala bihi maa ra'ayta kaasaa waxa aad arkayso sidaasaa u gashay oo saasa ka keentay facafa canhu nabiyu sala allahu alay slam nebigu waa iska cafiyay marka waa iska dulqaatay nebiga alay slam ninkaasuna markaa si fiican buu ula teliyay nebiga alayhi salatu salaam waxaa ninkan kale ka keenay hadalkaa ka keenay inuu xasad yahay ayuu sheegay sababkii u uu yahay boqortooyadii uu rabay usoo dhawaatay oo ka baaqatay isagiyo nin kale oo abu caamir la odhan jiray labadaa nin baa ugu ra'aysanaa muxuu ahay ahlumadiina dadkii deganaayo eh, zaciim khasraj buu ahaa waa suna zaciim laws buu ahaa qolaba mid bay ratay inay boqor ka dhigato marka labadoodiiba markii nebiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa ay soo gaadhay dadka islaameen baa dadkii nacayoo waxoodii la kala tuuray markaasuu abu caamirna isagu waaba iska caddaystay oo gaalnimadiisu iska caddaystay oo dagaal buu nebiga calayhi salaatu ku qaaday oo qoraysh buu soo raaci jiray oo ilaa goortii dambana kolkii quraysh laga adkaadayna waa cararay oo wuxuu heraqliu muxuuha u tagay ilaa isagoo gaala halkaa uu ku dhintay anuuna markaas munaafiq buu ahaayo goortii nebigu alayh sala slam badri ku guulaystay uu islaamnimadu ka muujistay hoostana gaal uu ka ah baabu nahyi can اlqadri can abi hurayra qadrigu waa naqd اlcahd gallanta oo la buriyo heshiiska oo laga baxo kaasaa qadri la yidhaahaa can abi saciidin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam likulli qaadirin liwaa'un yowma alqiyaama qof alla qofkii qaa'inha ballan jebiyaba bandiirad baa loo taagaa maalinta qiyaamaha turfacu lahu loo taagayaa biqadri qadratihi biqadri qadrihi khiyaanadiisaas inta la ekayd haddii qadrigiisaas u weynaa bandiirad weyn hadday yarayd hadday dhexdhexaysay alaa walaa qaadira qaadir ma jiro acdamu oo ka weyn qadran khiyaanada uga weyn min amiiri caama min amiiri jamaaca madax nin madaxoo dadkoo dhan madax u ah khiyaanadiisa iyo ballanjebintiisa mid ka weyna ma jirto taasaa ugu weyn marka taasna fadixadiisa iyo bandiiradiisa way ugu weynaan doontaa isagana bab lwafaa'i bilcahd can xudayfata bni اlyamaani radي allahu canhu qaal maa manacani an ashhada badran ilaa anii kharajtu badin inaan ka qayb galo iima diidin wax kale iima diidin ilaa anii kharajtu inaan soo baxi mooyaan ana wa abi ana anigii iyo wa abi aabbahay xusayl ahaa aabbihiisa xusayl ibnu jaabir ayaa la odhan jiray radia allahu canhu alyamaan waa aabbihii laqabkiisa yamaannawalaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh